رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين baabu bayaani wujuuhi naskhi wuxuu baab u yahay bayaanu in la cadeeyo wujuuhu naskhi tirtiridii in la caddeeyo ayaa halkan lagu bayaaminaya oo lagu sharxaya taasna macnaheedu waxaa weeye qaababka uu naskigu u yimaado oo macnaheedu yahay naskigu mararka qaarkood wuxuu imaanayaa lafdigii meesha ku qornaa tusaaleaan aayaddii qur-aanka ahayd oo qornayd iyo xukunka ay kutusaysa labaduba in la ysa tuuro wuxuu ku imaanayaa xukunku in xukunkii la tuuro laakiin aayaddii ay joogto musxafka noogu qorantoo la akrinao laguna cibaadaysanayo wuxuu ku imaanayaa in aayadda lafdigeeda musxafka laga tirtiro laakiin xukunkii baaqi yahay qaabkaasu sheekh ka hadlay ku imaan doona wuxuu yihi faslu iclam waxaad ogaataa ana naska tirtiriddu yajuusu waa ku bannaan yahay fi rasmi ay fi lkitaaba fi rasmi ay fi lkitaaba waa ku bannaan yahay duuna alxukmi xukunka iskoodiisa wey duuna ka sokay alxukm xukunka iskoodiisa wey bimacnaa in la tirtiro qoraalkii xukunka inuu baaqi noqdo labadaa shay unbaa isa saaran aayaddu meeshay kuugu qoran tahay xukunna waa ku tusaysaa qoraalkii baa la tirtiray xukunkii laakiin waa baaqi oo xukunkii see lagu garanayaa muslimiintaa kala dhexlaysa wey xadiistaa kuu sheegaysa ijmaaca muslimiintaa kuu sheegahaya waa la garanaya ahlucilmigu waa yaqaanan ahlucilmigu waa garanaya marka iclam waxaad ogaataa cilm alyaqiin walaa shaka fiihi ana naska naskhidiyo tirtiridu yajuuzu waa ku banaan yahay fi rasmi ay fi lkitaabati wakhai macnaha fi rasmi fi lkitaabati walkhai waa ku banaan yahay in la tirtiro duuna alxukmi xukunka iskodiisa weeye tusaale ka aayati shaykh weeye ka aayati ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhuma albatta nakaala min allah wallahu casiizun xakiim saasuu dhamaystirku ah fahaada midkaan asaga nusikha waa la tirtiray rasmu qoritaankiisa waa la tirtiray wa xukmuhu xukunkiisiina baaqin waa baaqi waajiba waa lagu dhaqmahayaa ayb marka aayat shaykh shaykha shh hadda waxaa laga wadaa waa muxsin waa dad guur soo maray hadday rabaan toban jiriya labaatan jiriya waxay rabaan ha ahaadeen mar hadday unqaan gaareen dad unqaan gaareen baa laga wadaa oo guurna soo maray kuwa ayaa marka ashaykh washaykhatu idaa zanaya hadday sanaystaan farjumuhuma albatta si go-an hala rajmiyo kuwa ayaga hala dilo marka ayadda ayada de aayad dheer oo la akriyo oo musxafka ku qoran bay ahayd markii dambena waa la tirtiray weeye tilaawadeedii waa la tirtiray suu sheekh kuu sheegay rasmigiiyo qoritaanka musxafka ku qoran waa la tirtiray xadiiska saxiixaankeena ku qoranta inay saas ahayd oo la tirtiray kabacdina xukunka asaga ahaa oo labada qofoo guur soo marta ragii dumar wuxuu rabaa guur soo maray in la rajminaayo dee aayaad kale iyo shareecada iyo axaadiista nebiga calayh salaatu wasalaam ijmaca muslimiinta ka guntantay marka xukunka aayadda ayada tilaawadii maa la tirtirimoogay xukunkii waa baaqi wey wuxuu ku yiri marka sheekhu fahaada laftiga marka asaga ah saxiixaanka isagoo laftiga ma soo saarin sunanta iyo qaybo ka midaa ah soo saaran ayb laakiin qisada iyadoo dheer bukhaari wuxuu ku wariyaa cumar ibn اkhaaab uu ka wariyaa cumar inuu yidhi qur-aan baa soo degay waan akrinay waan fahnay waan xifdinay nebi maxamed waa fuliyey waa ku dhaqmay waxaa la yihahdaa kabacdi aayadda tilawada meeshii laga saaray laakiin xukunku waa baaqi lowlaa aanan ka baqaynin in la yidhaahdo waxaan kitaabka ilahay bu meesha ku qoraynaa waama qori lahaaba lakin kitaab ilaahay bay ahayd waana la nasqa aniguna kuma dhacaway inaan qoro marka lakin waxaan ka baqaayaabiyo qolo juhaal ah inta waktigu la dheeraado inay haddow dhahaan aadi rajmiga ma helayno saasna dhaa baan ka baqaaya marka qisada bukhari bay ku qoranta yo dheer wuxuu ku sheekhu fahaadaa nusikha waa la tirtiray rasmuhu ay kitaabatuhu qoritaankiisu waa la tirtiray wa xukmuhu xukunkiisiina fahada mxana fahada kalaam hada fahada اkalaam oo ah shaykh shaykatu idaa zanaya farjumuha batahu fahada nusikha rasmuhu wey rasmigiisii qoritaankiisa kalaamka waa la tirtiray wa xukmuhu xukunkiisiina baaqin waa jooga waa lagu dhaqmayaa wey xukunkiisii waa jiraa ayb wuxuu ku yiri sheekhu yajuus taasoo marka waa wejh wey wejigkooda waxaa weeye nusikha rasmu wa baqiya اxukmu wejigkooda wejiga labaad wayajuusu waa banaan yahay wey wayajuusu nasku wey naskhidu waa banaan tahay fi lxukmi xukunku in la tirtiray ku banaan tahay duuna rasmi qoraal sokodiisa duuna kitaabati qoraalka sokodiisa waa banaan tahayo xukunkii baa meesha laga tirtiraya laakiin aayaddii waa kuu joogtaa salaadaad ku tukanaysa musxafka gurjida waa la akhrisanaya waana midda dee badan oo haddaba qur-aanka noogu qoran kalciddati cidda tirsigii wey haweeneydii laga dhintay ciddadeedii tirsanaysay weeye waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyata liaswaaji mataacan ila alxawl hayra ikhraaj edaas ayuu maxaa la yihahdaa ishaarahayaa sheekhushaaray kalciddati kaanad waxay ahayd w xawlan bay ahayd hal sano bay ahayd hal sanay ciddadu ahayd haweynu tirsan jirtay wey uma intaas kabacdi nusikad waa la tirtiray wey nusikad waa la tirtiray waxaa lagu tirtiray waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra baa lagu tirtiray wey uma nusikad waa la tirtiray wey xawlkii waa la tirtiray biarbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban beri ayaa lagu tirtiray weeye intii kalena wal meeshoo laga saaray wy intii kalena meeshoo laga saaray wy wa qoritaankeediina baaqin waa joogaa wy wa ay kitaabatuhaa wa baaqin waa joogaa waan haysanaa wahuwa qowluhu tacaala weeye mataacan ila alxawli wey imtacuuhunna maticuuhunna wey maticuuhunna dumarkii u raaxeeya oo sii oo sahay oo xoogaa marasheey gacantee wax u geliya weeye ila alxawle hayra ikhraaj idinkoon saarayno gurigii ay ku xido tirsanaysay yaa rabaa inay dee joogto markii ninku geeris meesha kusoo gaartay yaa la rabaa inay ku ciddo tirsato haweeneydii ay joogto laakiin haweeneyda haddii dee ay ku timaado oo mashaakil kale ku timaado oo meesha ay ninkuu markuu dhintay qabarka kusoo gaaray tusaale ahaan gurigii kredis cid ka bixisa ma hayso meeshiiba colaad baa ka dhacday waa laga qaxay abaar baa dhacday waxay biilata ma haysato qaraabo iyo cid ay la joogto maxram ma haysato markaasoo kale inay baxdo oo dee markaas meeshii ay ku ciddo tirsanaysay aado markaasoo kale min baabi daruura waa la ogolyahay sida hijrada iyo ciddada iyo waxyaalaha noocaas oo waa la ogolyahay maxaarimtu maxramka iyo ciddadii waxyaalaha safarka waxyaalaha lagu ogolaa daruuriyaadka ay ka tahay wuxuu ku yidhi sheekhu waa yajuus taasna waa marka waa waa weji labaad wejiga labaad maxaa weeye waxaa weye waxaa la tirtiray nusikha alxukmu wa baqiya rasmuhu weji saddexaad waa yajuusu waa bannaanya naskigii weeye fi rasmi wاlxukmi waa ku banaan yaha in laysa tuuro wayajuusu nasku wey fi rasmi wاlxukmi ka taxriimi ridaac sidii nuujintii taxriimkeedii oo kale ka taxriimi ridaac oo dee markii ilmaha ay islaan muujiso iyadoo aysan dhalinin oo islaan kala dhashay ilmahaas hooyay u noqonaysaa ayada ilmahaas hadhow wiil haddii ma guursan karo gabdhahay dhashay ma guursan karo kuwa iyada walaalaheed iyo hooyadeed iyo kuwaas ma guursan karo gabdhaha iyadoo ay dhashay ma guursan karo macnaa hooya u noqonaysaa wey xagga waan laysdhexlayn ma ogiye dhaxal baan laysdhexlayn biilna kugu waajibi maayo laakiin wixii kale oo hooyanimo iyo maxramnimo iyo xurmo buu yeelanaya marka taas wey kar soomaaliduna hawshaas kuma fiicna kuma fiicna soomalias haddii la muujin lahayo gabdhaha iyo dadku ay muujin lahaayeen caruuraha reeraha kale iyo qabaaisha kale dadka kale islaamtu ayadana cunuga dhalin bay hooyo intaasoo caruuray dad ku yeelan lahayd oo lagu yeelan lahaa laakiin annaga waxaa wey ima dhaafo kii aan dhalay ima dhaafo wey lakin haddii qabaa'il kale islaamtu ay muujisay intaasoo wiil bay reero kale ku leedahay reebin wiilay dhashay wiilay hooyo u tahay miday abaryar u tahay miday hawl heer sare ay ahaan lahayd laakiin annaga waxay wax annaga waxaa way kismooyinkisaada wey annaga nama dhaafto wey kaana wuxuu ahaa buu yihi bicashri ridacaad ridacaad buu ahaa wey af toban nuugmo ayuu ahaa toban nuujin ayuu ahaa wey toban nuujin ayahay bimacnaa ilmuhu markuu ilmo yar yahay oo caanaha u baahan yahay toban jeerna islaantu ay nuujiso shardi waxa ah inuu caanaha u baahan yahay oo caanaha uusan ka maarmaynin mar haduusan caanihii ka maarmayn caanaha usan ka maarmaynin waa goormo waa laba sana intuu ka yaryahay wey laba sana hadduu gaaro raashinku jabsanayo canjeeladu cunahayo rootigu ruuhayo hilibku cunahayo caliisu marayaao midna uma baahan laba sana intuu ka yaryaho naaskii caanaha u baahan yahay oo uu ku korayo caanihii una baahan yahay weeye horta labo waxaa la rabaa toban jeer inay noojiso ayay ahayd toban jeer inay noojiso ayay ahayd marka bacashar radacaad saasa laga wada toban jeer inay islaantu intay nuujiso oo uu afka gashado kabacdina asagu iska caanahaas uga dhergo oo afka u ka qaado bay hawshu saasay ahayd hawsaas ahayd inuu isagu iska uga tago marka wa kaana wuxuu ahaa wey cashar radacaadkaas waxay ahayd mimaa yutlaa kuwa la akrinaya ka ahayd mimaa yutlaa min alqur'aan qur'aanka la akrinayo musxafka noogu qoran ayay ka ahayd weeye toban nuugmo islaamtu hadday ilmaha nuujiso inay hooyo u noqonayso oo maxram u noqonahayo gabdheheed walaala u noqonahayo oo hawsha halkaas ay marayso ay fa nusikha arasmu walxukmu jamiica fanusikha waa la tirtiray alrasmu alkitaabatu wاlkhaطu waa la tirtiray wاlxukmu xukunkiina waa la tirtiray weeye jamiican labadii waa laysa tuuray ayb marka maxaa soo haray shan baa soo hartay weeye shan kale ayaa hartay hadda shan baa la shardinayaa waktigaan aan joogno oo muxkamo ah oo ah shan jeer hadday isnaantu ilmaha nuujiso e, waktiga aan sheegnana uu laba sana uu ka yaryahay markaasu hooyo noqonaya markaa iyo hooyo u noqonaysa maxaramnimada ayaa saxaysaa hadduu nin weyn ay nuujiso oo qof intaa ka weyn iyo nin garlaya la nuujiyo ma banaant ma banaana ahlulcilmigu waa isku hayaan ahlulcilmigu waa isku hayaan khilaaf xoog leh ayaana ka jira wey walcilmu cind allah sida saxiixaana waxaa weeye in la dhexdhexaadiyo la tafsiiliyo oo la yihahdo sida nabigu calayh isalaatu wasalaam daawo u sameeyey oo kale nin weyn oo reer la nool oo qaraabo la ah loogu daaweeyey haddii ay too kale marxaladaas kale haddii la helo wax waa lagu daaweyn karaa laakiin hawl jaantaa iska furan ah oo si isnaadtu maxram ay u noqoto waa nuujinahaya waa la nuujinahayaa mayo mayo ayib may hawshaa sax maaha waana culays badan iyo dhib badan ayaa ka dhalanaya marka wadaadda soomaaliyeed oo intii laisku radiyey wey laisku <laughs> radiyey sheekh inaga waxa lagu radiyey toddoba hameyn toddoba wadaad baa radiyey toddoba hameyn oo xiriir ah <laughs> toddoba hameyn baa la radiyey wey marka habeenkii toddobaad markii la dhameeyey wadaadadii ay dhameeyeen radigii kii toddobaad markuu istaagay oo toddobada hameen hameen ba wadaad muxaadaro ku qornaa kii toddobaad hameenkii markuu dhameeyey intii istaagay wuxuu yidhi toddobada hameeninka laga hadlayo ad maqlaysa inuu maskiinka waa aniga wiy la socda hadda marka waana soo socda markaasaa lakala carab lakala carab soo socda sheekh boqolsoon raxmat ullahi caleyh markiin waa soo socda anigun hameen dambaan bilaabayaa wadaadadii mid gaarisa u safra iyo mid nairobi u safra iyo mid maxaa la yihahda xilyaa qaxootiga aaday noqday waa la kala cararay ay saasaa lagu yaqaana ducafada mugda ducafada saasaa lagu yaqaana wadahaba waa tagtay weeye wadahaba way tageen weeye aa'ifatu marka masaladaas cashar dacaad tobankiiba waa la tirtiray laakiin shan kale ayaa baaqi oo hadda la shardinahaya wey marka sidaas eh, eh, in la yihahdo waa fasaxan tahay oo haweeneydu nin waa nuujin kartaa weyn oo maxaa la yiha raashin cunahaya ama annagoo kale la yihaahdo ama la yihaahdo ma banaano waxaa ka fiican shekh islam ibn tamiya keyrkiis ay mareen hadday tahay min baabi daawaad hadday tahay oo mushkilo iyo xaraj ay hawsha ay noqoto nebi maxamed si ugu daaweyn kara alay wa ugu daaweynayna haddaysan ahayn maaha mamnuuc lama ogolo wadahabad way tagtay way aa'ifatun kooxba waxay ku tagtay jamaca waxay ku tagta ilaa annahu amar yashaana ilaa yajuusu ma banaana nasqu lxukmi xukunka in la nasakha ma banaana wa tilaawati tilaawadina inay baaqi noqoto qolaa waxay dhaheen hawle hadda lasoo sheegay niqaasha waxay dhaheen laa yajuusu nasqu lxukmi xukunka in la tirtiro wa tilaawati tilaawadina ay joogto macquul maahide bimacnaa aayadkan hadda aan soo marayni waladiina yutawafawna maxaa la yidhaahdaa ila alxawl aayaadkaasoo kale waxay dhihin ma banaana oo taa aayadda lafteeda rag baa hadda ka niqaashaya inay mansuuqo tahay la soco hadda rag baa ka niqaashaya aayaadka qur-aanka ilaahay mansuuqa oo la sheegana wadaadadii badiyana laba boqol iyo waxbay sheegeen wadaaddaa badiyo tilaabsaday laba boqol iyo waxbay sheegteen wadaaddaa dhexdhexaystay boqol iyo xoogaa hadda adugu meel ku dhac waxa ugu badan oo xoogaa la iska agdhowya waxaa weeye labaatameeye aayadood lasoo dhadhoweeyo oo lasoo waxeeyo oo hoos loo soo dego oo si xaqiiqaa loo hadlo la dhiraandhiriyo labaatan aayadood weliba qaarkood khilaaf ku jiro weeye ayb marka laakiin rag baa tilaabsaday waxay dhaheen laba boqol <laughs> aayadood yanaynaw ayb marka alictibaar fi naasik walmansuuq xasim meelahaasay ka akri wuxuu yidhi marka eh, qoladan waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana naskhulxukm xukunka in la tirtiro wa baqaau tilaawati tilaawadiina in maxaa la yihaahdaa ay baaqi noqotoon aayaddii akhrino musxafka noogu qorantoon akrinayno ku tukanayno xukunkiina meesha laga tuuro laa yajuus bayna markaa isaga maxaa dhacay liannahu waxay dhaheen waa kana daliilkooda liannahu yabqa wuu harayaa addaliilu daliilkii oo tilaawadii oo aayaddii meesha kugu qoran ah walaa madluula wuxuu kutusahayana ma jiro machu la jirkiisa waxay dhaheen aayaddan musxafka noogu qoran oon akrinayno jamaaco allah waxay dhaheen ayadu waa waa waa daliil weeye madluulkii iyo waxay ku tusaysana ma jiro waxayna baail warkaas ma yeelayn marka war caqli caqli ah oon saasu macno lahayn bay la yimaadeen wey lannahu waxay dhan yabqaa waa haraya addaliilu oo aayadda tilaawadii la akhrinayo musxafka noogu qoron lagu tukanayo oo lagu cibaadaysanayo walaa madluula macahu wax ay ku tusaysana ma jirto ila daal ama daliil iyo madluul bay ahaa waxay dhan marka madluulkii in la nasaho daliilkiina uu jooga ma yeelayn wa qaala aa'ifatu waxay tiri koox kale laa yajuusu ma banaana nasku tilaawati tilaawadii akhriska in la tirtiro maca baqaa'i اxukmi xukunkiina uu joogo tii kale cagsigeed sooma waxay dhaheen ma banaana bay dhaheen tilaawadii in la tirtiro aayadda rasmigeedi qoraalkeedi meesha laga tuuro xukunkiina waa joogaa la yihaahdo ma yeelayno sababta maxaa faa'iidaa maxaa xidmaa ku jira waaa la faaidey xikma waa ku jirtaa imtixaan min allahi caza wajal weeye annagaa nala ixtiaamhaya iyadoo aayadda meesha laga saaray haddana xukunku inaan xifdisannahay oonu ognahay oon fulinayno annagaa nala ku itixaamaya inaan lunno oon shareecada dayacno yayna ku dhegn annaga nala tiaamaya marka faaida ku jirtaa faaidalaan maa qaala طaa'ifatu laa yajuusu nasku tilaawati maca baqaa'i اxukm xukunkiina u baaqiyay waxay dhaheen hawshaa sax ma ahay dheheen ah, maxaa dhaca iyagana waa kan daliilkoodu lianna alxukma bay dhaheen xukunka iyo axkaamtu taabicun wuxuu raacsan yahay litilaawati tilaawada ayuu raacsan yahay xukunka waxaa laga qaataa uu ka yimaadaabay oo ka dhasha farac ka yahay aayad la akrinayo nas la akrinayo kuu qoran way naskii haddii naskii kuu qornaa meesha lagaba tirtiray oodan waxba gacanta ku haynin in ay tiraado meesha xarakaa ku qadaran oo jaaa maxaa laya muusa xarakadii muqadara weeye xasa waa wareer way xasaga maxaa israacayden ma yeelayn lianna alxukma taabicun litilaawa saasay dhehen marka falaa yajuusu ma banaanay dhehen an yartafica inuu kor noqdo alaslu asalkii oo tilaawadii iyo qoraalkii ah inuu kor noqdo wayabqaa uu baaqi noqdo attaabicu kii asaga raacsanaa oo xukunkii ahaa ah, attaabic kii asaga ka dhalanayo raacayay ila aayaddu markay noo soo degto oon meel ku qoranno ayaan waxaan dhahaynaa xukunkaasayna tusaysaa waxaa marka aayaddii markii meesha laga tirtiray xukunka ay ku tusaysay baa baaqi ah waa diidnay bay dheheen falaa yajuusu ma bannaana bay dheheen an yartafica alaslu oo tilaawadii iyo qoraalkii ah wayabqaa uu baaqi noqdo ataabicu kii isaga raacsanaa tilaawada iyo qoraalka raacsan oo xukunkii shiraasi wuxuu ku yihi wahaadaa khaطaun gaf weeye warkaa isaga ay la yimaadeen maana runtiis waa gaf weye maxay gaf ku tahay lanno waa kala duwan yihiin tilaawada iyo xukunku waa kala duwan yihiin xukunka tilaawadu laba shay shuqul iskule maaha wuxuu ku yihi wahaadaa khaطaun liana tilaawata akrinta la akriyo shayga la akriyo meel kugu qoran yahay iyo xukunka uu ku tuso iyo macnaha laga faa'iidaysto fi sida dhab ahaanta xukmaani waa laba waa laba shay oo kala duwan xukmaani ee xaqiiqataani waa xukmaan laba shay oo isku lahayn weeye oo kala duwan weeye midba meel lora mustaqilaan mustaqilaan wey waxa isku isku xiranna ma aha weynasayna dee waaqacaanaba kutusaayo waaqacaba kutusaayo inta la tilaawadii la tirtiray yaa xukunkii baaqi noqday wey xukunkiibaa inta la tirtiray yay tilaawadii baaqi noqotay marka waaba shay waaqica oo la taabtay oo lahayo gacanta lagu hayo in la inkiro waa amarku taaglayn wey hada khaطأ bi waa gaf لأنa tilaawata wاlxukma fi اxaqiiqati xukmaani weeye fajaaza waa banaanaaday buu ku yidhi rafcu axadihima midkood in la rafciyo meesha laga saaro ama xukunkii ama tilaawad mid meesha laga saaro wa tabqiyati in baaqi laga dhigo wa tabqiyati اlaakhar kii kalena baaqi in laga dhigo oo uu jirana waa banaan tahay wax dhiban male wa tabqiyati اaakhar kamaa taquulu sidaad u odhanayso fi lcibaadatayni laba cibaadaba sidaad u odhanayso wey waa laba cibaado midna waa la nasaqi kara midna waa joogi kartaao mid baa la nasaqi midna waa joogtaa laba cibaado midna salaad tahay midna soon tahay ama soon wada ah ayaa waxaa lagu yihi midna waa la nasqi midna waa baaq wey marka laba cibaado oon shuqul isku lahayn weeye xukunkuna waa cibaado ilaahay baa lagu caabudahaya waa la fulinahaya e tilaawaduna waa cibaado ilaahay baa lagu caabudahaya waa la akrinahaya ajir baa lagaa siinaya marka xukunku inuu cibaado yahay ay u fiirsa shiraash meeshu hadda ishaaraya alxukmu in اlxukmu ila lilah amara anlaa tacbuduu ilaa iyaah xukunku waa cibaado wey axkaamta la fulinayo shareecadu waa cibaado ilaahay loogu dhowaanahayo cibaado ilahay loogu dhowaanahayo tayb laakiin eh, qolada dasaatiirta iyo fajistayaalka iyo waaan waba waxay u qabaan xukunka iyo shareecada la fulinayo inay tahay ciqaab iyo aargoosi iyo ganaax inay tahay bay u qabaan ganaax ha noqoto oo ganaax de meel buu ka soo gelaya qofku waa lagu biijinaya oo inuu ku cabsada gacanta lagu goyn hadii la waa lagu rajmin haddaad qof disho waa lagu dilaya ha waa cabsin way tahay wey laakiin annagu inaan fulino oo ku dhaqanno waa sida salaadii soonka iyo xajkii sikadoo kale waa cibaadow limaada salaada ilaahay baa amray xukunka in la fuliyana ilahay baa amray aduguna maxaa tahay cabdi iyo addoon laleeyahay baa tahay wey xayawaan laleeyahay baa amar baa lagu siiwo salaadana tuko wejiga dhulka dhig xukunkaana fuli wey adiga intaasoo ku qusayso laakiin la yidhah salaadana ilahay baan u tukana wejigaan u dhigaynaa ee xukunkaaga ilah inaan fulina waa diidna oo annagaa ku bedelanayna wax ku bedelanayna taas waa tanaaqud fatuminuuna bibacdi kitaab watakfuruuna bibacdi marka shaas wuxuu ku yiri u fiirsa kamaa taquul fi cibaadatayn laba cibaado wey tilaawaduna waa cibaado xukunkuna waa cibaado laba cibaado shughul isku marka mid haddii la nasakho tan kale inay joogto wax dhiba male buu ku yiri yajuusu waa bannaan yahay buu ku yiri marka labadii cibaado yajuusu waa bannaan cibaadataynka weeye maxaa la yidhaahdaa an tunsakha in la nasakho ixdaahumaa in midood in la nasakho waa bannaan tahay wa tabqa ay baaqi noqotoy joogto daa'im noqoto alukhraa midda kale war laba cibaado mid in la nasakho midna ay baaqi noqoto maxaa dhiba ku jira wax dhiba ku jira ma jiraan yajuusu waa bannaanya an tunsakha in la nasakho wey ixdaahuma midood in la nasakho wa tabqa ay baaqi noqoto oy joogto daa'im noqoto alukhraa midda kale cibaadada kale laba maadoon shuqul isku lahayn ayay nimankaa isku qaldan shiraasina waa radiyay si can buu radiyey fasl wuxuu kuri waa yajuusu hadda wuxuu rabaa in fasalkan kaga hadlo haddii shay la nasakho ma bannaan tahay iyadoon waxba kale lagu bedelin in sisaa loo nasoo la tirtiro haddii shay kale lagu bedelo axwaal buu yeelanayaa oo bimacnaa kii la nasakhay iyo midka lagu naskhay inay isku mid noqdaan xagga musaawi baa loo yaqaanaa anasqu musaawi baa loo yaqaanaa kan la nasakhay iyo kii hore inay kala culus yihiin oo mid fudud yahay midna culus yahay waa dhici karta awjuudaas hadda ka hadlaya cunugkan waa yajuus waxaa bannaan annasqa iyo tirtirid baa bannaan ilaa gayri bedelin bedel aan wax loo nasakho shay cibaada iyo xukun jiray ilaahay subxaana wa tacala meesha inuu ka saaro wax kale uusan ku bedelin maca salaam waa lainka riday baa orda socda fasaxanti saa waa tahay yajuusu nasku ilaa hayri bedel taa marka wuxuu u ishaarayaa wadaaddaa diidan wadaaddaa diidana waxay leeyihiin maa nansakh min aayati aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha waxay dhaheen haddii aayad meesha xukun laga qaado xukun kale in bedelo waa qasb wadaaddaa maxaa hawshaa qabaa imaamu shaafici risaalada laftigeeda qowl noocaasa buu leeyahay qowlkiisa marka maxaa laga wadaa ibnu surayj iyo keyrkiis annagu hadda sharciisi maan ahin sida lasoo naqliyey way ta'wiiliyeen oo qaab kale ufasirin qaab kale u oo waxay dhaheen kama u wada eh, shaafici xukunka aayadda haddii la bedelo xukun kalo farad kalaa meesha imaanaya laakiin tusaale ahaan ibaaxa imaanaysa wey hadduu taxriim meesha yaallay oo la rafciyo da ibaaxa soo noqonaysayde hadduu nahyu meesha yaallay waxaa weeye oo nahyiga la rafciyo ibaaxa soo noqonaysa haddii waajib meesha yaallay oo la rafciyo hadee eh, waxaad soo haraysaa eh, banaanaash ahaan baa soo haraysa saas ka wadaabay dheheen laakiin muxuu gala in lagu bedelo qasab kama wada saas ay ku fasiro calmi marka wadaada hawshaa qaba oo ol oleeya ayuu shiiraas u duurxulaya oo rabaa inuu ku yidhaahdo la soco waxaa weye warkaa asaga ah waxaa la yidhaha ku kadsoomi wey waa laga xoog badan yahay saasuu rabaa inuu ku yidhahdo ayib laakiin imaamkii hadda afka kuma ballaarin imaamka shaafici afka laguma ballaarin wey oo yajuus waxaa bannaan annasqu tirtiri ilaa gayri bedel kal ciddati oo kale wey sida ciddadoo kale haweenayd ciddo tirsanaysaa nusikha waa la nasakhay weeye maa zaada wixii ka kordhay calىa arbacata ashhuri wa cashra afar bilood iyo toban beri wixii maxaa la ka badnaa waa la nasakhay laba-iyo toban bilood markii laga gooyo afar bilood iyo toban markii laga gooyo meeqaa soo haraysa toddoba bilood toddoba bilood iyo labaatan marka inta kale waba laguma bedelin inta kale waa la tuuray wax laguma bedelay ma jiro intaana laga soo goostay aayaddaa waa la nasakhay maxaa l intaana waa la reebay waa loo kala tego marka nusika maa zaada calى arbacata ashhuri وcashra ilىa gayri bedel wax bedeloo loo guuray ma jira marka waa shay waaqica oo maxsuusa oo la taabanayo shiraas inuu ku yihahdo marka maxaa loo inkiri maa loo inkira meesha ma yaalo wax maxduuroo ka dhalanhayana ma jiro wayajuusu waa banaan yahay weeye wayajuusu waa banaan yahay anasku waa banaan yahay wayajuusu nasku weeye ilaa bedelin bedel maxaa le wax loo naskana waa banaan tahay shaygii meesha yaala inta la nasakho shay kale in lagu bedelo waa dhici kartaa tusaale ka naskhi qiblati wey qiblada in la nasakhay oo la tirtiray min beyt اmaqdis beyt اlmaqdis loo tukanayay ilى اkacbati kacba musharaf maka mukarama loo bedelo kan marka waa midka loo yaqaano annasku musaawi baa loo yaqaana kacbada inaad u jeensato iyo baytulmaqdis inaad u jeensato oo jeesa jeesa wey wax culaysa ay ku kala duwan ma jiro kana ma cusla kana ma fuuda waa isku mid jeensiya jeensi haddaad baytmaqdis u jeensato iyo haddaad galbeed bari ujeens waa u jeensiya jeensi marka waa nasku musaawir kan loo yaqaano waa jinsu nasku ila albadn ka nask alqiblati weeye qibladii loo jeensana laga nasakhay min beyt ilmaqdis laga nasakhay ila alkacbati loo nasakhay taana iyana waa lahyaayta xadiista ayay ku timid weeye xadiista iyo aayaadkaba way ku timid weye qad naraa taqaluba wajhika fi samaa qarka xadiista ayaa kuso nabig ala sla slam uu tukanahayey dhowr iyo toban bilood lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood inuu tukanahayey markuu magaalada madiina yimi baytulmaqdis tukanahayey kabacdan uu jeclaystay ilaahi subxaana wa tacala inuu ka wareejiyo loo jeediyo kacbadii maxaa la yihahda ambiyada iyo nebiylahi ibraahim iyo beytullahi alxaraam iyo meeshuu ku dhashay meeshuu yaqaanay iyo beytkii maxaa la yihahda buyuudda ilaahi subxana wa tacala ugu fadli badnoo maka in loo jeediyo ayuu jeclaystay kabacdina waa loo jeediyo kabacdina waa loo jeediy marka taas waa saas wayajuus waxaa bannaan annasqu baa bannaan wajuusa nasqu wey ila alakhafi maxaa mid ka fudud min almansuukhi kii la nasakhay mid ka fudud in la keeno waa laga yaaba xukun baan hore u haysanay xukun culus waayo annaga xoogaa nugu culus oo nugu adag markaasaa intana laka tirtiray oo nalaka wareejiyey oo nalka baabi'iyey baa xukun fudud yaa lagu bedelay min raxmat illahi caza wajal wayajuusu nasqu ila alakhafi mid fudud in wax loo nasakho oo ka fudud min almansuukhi kii la tirtiray weeye ka naski musaabarati wey ka naski tirtiridii wey musaabarati in loo sabro musaabarati waaxid hal qof inuu u sabro oo u istaago oo u gagsado o u adkaysto lilcasharati toban wo jihaadku markii hore muslimiintu ay yaraayeen oo muslimiintu ay laangaabka ahaayeen hee waxaa weeye oo tiradoodu yarayd waxaa leeyahay halkini waxaa la rabaa toban inuu foodageliyo tababar adag ayaa muslimiinta laga soo saaray nin walba marka waa isku tashaday toban nin walba inuu foodageliyo ayuu maxaa la yihahda nin walba yuu ku talagalay laakiin markii muslimiintii batee oo islaamkii batay oo muslimiinta ay bir adayg noqdeen oo dhiiradeen oo gaala ay dabacday oo jilceen oy dhabarka jeediyeen ayaa waxaa ley ninkii marka labaha ku faataxaysto ninkii marka toban awal fooda gelay markii laba ku faataxaysto hore ugu takbiirsadayba gaalo hore baa loo sii cayrsaday hora loo sii cayrsaday marka muslimiintu waxay soo mareen howlo ad adag sidaa daraaddeed nebiga alay sla slam u fiirso tababarka muslimiinta u geliyey magaalada maka oo markuu cumrada u tegay nebigu calayh isalaatu wasalaam oo kacbadii lagu dawaafahayey nebigu calayh isalaatu wasalaam quraysh dhinacay ka fadhiday kacbada ay fiirsanayeen waxay daheen maxamed wuxuu la yimi rag ay kaneecadii madiine ay soo dishay oo magaalada madiine meel xanuun badan oo qandho badan bay ahayd markaasa ilahay intuu nebigu ilahay intuu baryey yuu yidhi ilaahu qandhadeeda iyo xanuunkeeda naga qaad oo naga rar juxfa meel yidhaha loo raray marka waxay dhaheen meeshii yatrib ahayd oo qandhada iyo kaneecada iyo qaniinka badnayd iyo wuxuu kala yimid qolo ducafaa oo sakaraada oo malaariya dishay marka bal aan fiirina say uku ku fahayaan nebi maxamed alay sala slam markuu kacbada yimid oo lagu dawaafayey saxaabada wuu la hadlay hunaa maxaa weeye rabbina waa laga cabsanaya ragna waa lala xisaabtamaya la soco maxay tahay ilaahayna waa caabudayna kacbaan ku dawaafaynaa qoreeshna dhoolatus baan tusaynaayo waxay waxaan tusaynaa inaan xoog badan nahay nebigu muxuu sameeyey wuxuu horta halkaa maxaa leeya kirkisha go ha la gashado si muruqa saa ugu ballaarto oo xoogaysto haye markay dhinacay fadhiyaan ka fiirsanahayaan hawsha ka fiirsanahayaanna ay fadhiyaanna markaa dhinacaasaad ku soo baxdaan idinkoo boodahayo ruclaynahaya soo boodow nimankayo maxaa la yidhahdaa murugu saa u kuusan yahay oo boodahay sida cawshii iyo maxaa la yidhahda garanuugti markay soo galeen yay dheen wallaahi bilaahi nimankan waxa murugna intaa la egyahay saana u boodahaya war nimankan maxaa la yidhahdaa meesha dhima haystee waana waa naga raysteen maka waa ka raysteen nimanku waa isma waa baanteene maxaa la yidhahda nim nimankan ha lala heshiiyey ha qorash hoos bay wada hadashay waxay dhahen wallahi xaaladuma sahlan ah, marka reer bina waa laga cabsaday ragna waa la iska celiye w marka tii weeye sida maxaa lagu sameeyey naska maxaa la yidhaha musaabara ti weeye alwaaxid hal mid inuu u sabro lilcashara toban wey nusikha waxaa loo nasakhay weeye oo looga guuray ilaa inayni nusikha ilaa musaabarati lilinayn wey waxaa loo nasakay oo looga guuray tobanka inta la tirtiray ila اmain laba in qofka muslimka u sabro laba inuu u gagsado oo maa la dagaalamo ayaa loo nasakay oo looga guuray laakiin la soco saasay tahay qofka muslimka maanta hadduu asagu raganimadiisa iyo geesinimadiisa oo asagu soo diyaar garoobo oo yidhaah toban baan fooda gelinaya ma banaanta ma banaana ma banaan tahay la soco waajibkii un baa lagaa tirtiray moogi laakiin adugu haddaad tira labaatan baad sheegaysaa boqol baan fooda gelinaya wadadan anaa fariisanaya isaga haddaad tiraahdo waxaa weeye waa banaantay wax dhibana maraw wax muslima waa xaaraana ma jiro ah, laakiin waajibkii un la nasakay waidaa maxaa le nusika alwujuubu baqiya aljawaas wey ah, maa hore wataan idin soo shee shekh islam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnu qayim ayaa ka niqaashay foodaa la isku geliyo kabacdina maxaa la yidhaahdaa waa lagu kala baxay dhowr iyo toban daliil dhowr iyo labaatan daliil <laughs> ayaa booda loo geliyo ayib marka idaa musiqa alwujuuhu baqiya lhe aljawaas jawaaskii baa harayo jawaaskii baa harayo marka waa bannaan tahay buu sheekh wax dhibana ma leh wayajuusu waxaa bannaamiga taas marka waa fudayd wey culays baa nahayey toban baa nin lagu aadinayey maxaa sideed baa meesha laga tuuray labaa lasoo rabay marka waa fudayd wey wayajuusu waxaa bannaan ilaa maa huwa aqladu wax ka adag weeye minhu kii hore maxaa la yidhaahdaa mansuuqi ka adag naasiku inuu noqdo wax adag oo culus inuu noqdo ayaa laga limaslaxa inuu noqdo wey annaga dan noogu jirto wayajuusu waxaa bannaan ilaa ma shay in lagu nasikho huwa asaguba aqladu culus oo adag weeye minhu min almansuukh ka adag wey minhu min almansuukh ka adag wey tusaale ka sowmi soonkii weeye afaysashadii kaana wuxuu ahaa sownku mukhayaran qofka mid la dooran gelinayo weeye baynahu bayna sowm iyo wa bayna alfitri inuu iska afuro awalkii islaamka waxay ahayd markii la tababarahayey waxaa weeye shareecada lagulama soo boodin oo xali qofkii rabaa ha soomo qofkii rabana he fidya ha iska bixiyo maca alfidya ah, xoogaa raashin masaakiintaad quuso macsan raashinkaaga iska cuno saasay ahayd uma intaas kabacdi nusika waa la nasakhay weeye ilan inxitaam wey ila luzuum walwujuub wey inxitaam xatama de maxaa la yihahdaa inficaal weeye oo laga keenay he min facala xatama laga keenay uma nusika waa loo nasakhay ila inxitaam ila lwujuub weeye wluzuum baa loo naskay weeye biqowlihi caza wajal baana lagu naskay weeye faman shahida minkum الshahra falyasum khiyaarkii waa laga tego waxaa leeyahy faman shahida qofkii xaadira oo minkum idinkayn ka mida xaal idinkayn ka mid yahay muslimiinta ashahra bisha xaadira oo nool caafimaadka oo muqiim ah baaliq caaqilo muqiima ah, falyasumhu ha somo waajib dusha laga saaro dusha laga saaro marka markii hore waa lala soo tilaaba tugleeyey kabacdina markii lala qabsaday oo dadku qof maxaa muslimiintu ay khayrka jeclaysteen oo qofkii soomaya uu soomay oo midkii raashin bixinaya uu bixiyey oo iimaankii dadka degey oo qalbigooda uu ku xasilay oo khayrka jeclaysteen oo in la soomo loo batay ayaa la hore u socda marka hore u socda markaasaa la waajibiye saasay tahana waxaa weeye haddaad xanuunsan tahay iyo haddaad musaafir tahay iyo haddaad waayeel tahay iyo hee waxaa leeyahay saqiir haddaad tahay iyo haddaad waalan tahay iyo haddaad umul tahay iyo haddaad hee aad xaamilo tahay meeqa intaasoo ummada maxaa le hadana laga qafiifiyo intaasoo ummada ayaa laga khafiifiya so soonku waajib yahay haddana waxaa weye dadka soomahaya iyo dadka aan soomaynin marka qaarkood waxaa laga yaabaa he inay dadkaan soomayn ay bataan baba laga yaabaa sababto ah maxaa lay carruurta iyo islaanta umusha iyo midda xaamilada iyo qofka musaafirka iyo midka waalan iyo hawshaasoo dhan ad arkaysaa hawshaad arkaysaa dee dadka xanuunsan laftooda darajaada mid markaas xanuunku uu hayo oo qandha markaas ay hayso iyo qof xanuun joogta u hayo sonkor buu qabaa dhiigkar buu qabaa maba soomi karo waa dhalinyara waa oday wuxuu rabaa ahaadow fideo iska bixinay horay waan ismaxsan waan iska afuran yahay biisu cabaay raajkiisa cunaya ma raxmatullahi caza wajal shareecada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye khayr qof ka waayahaya maba jiraba sideedo khayr baa iska buuxaba wey laakiin annaga waxaan rabnaa inaan isku adadkayno aday ka dhigno shareecadu laakiin waa fududahay wey walaqad yasarna alqur'aana lidikri wey marka waad u jeedaa hadda soonkiiba maxaa la marka hore takyiirka ku jiray xooga adaygaasoo soonkaasa ayaa maxaa la yidhaahdaa yaa baaqi waa la naskay bedelaa ajruumigu marka hadda min baab bedel eh, waaa la yahaa xuruuftii inay tahay ayaa laga yaabaa laakiin waxaa fiican oo awlaa in lagu bedela he min in laga dhigo wayajuusu nasku fi اxadr eh, min axair min alxadri mamnuuc idiyo taxriimka in shayga laga nasakho ila ibaaxa bimacnaa shay marka hore mamnuuca ah oo xaaraam ah oon lagu ogolayn in inta lagaa nasakho he ibaaxa iyo banaanasho lagu nasakho waa banaanta or hore usoo lagu yihahdo wayajuusu nasku fi اxadr min alxadri mamnuuc iyo taxriimka ila ibaaxati banaanaashadii weeye ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa weeye uu yidhi alleh calima allaahu alla waa ogaadeen weeye annakum idinku muminiinta muslimiinta kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna kuwa khiyaamaya anfusakum naftiinaad khiyaamaysaan naftaadaad khiyaamaysaa adugu haddaad macaasi samayso oo dunuub samayso oo wax samayso balaayo samayso falaa taluumanna ilaa nafsaka wey adiga unbay maxaa la yihahdaa hee iyo adiga ku haysataa marka takhtaanuuna anfusakum naftiinaad khiyaanaysaa fataaba calaykum ilahay waan ka aqbalay fataaba calaykum maaa la yihahda waa in ka toobad aqbalay wey ama fataaba calaykum waa in kala noqday wey ah, fataaba bimacnaa rajaca waa akhada wey rufic waa lainka rafciye maxaa lainka rafciye xukunkii taxriimka o in saarnaa oo hameenkii inaad markii qoraxdu dhacdo haddaad eh, aad seexato aadan hadhow raashin cuni karin oodan haweeney aadan u galmoon karin hawshii ayada fataaba ee fa wa ukhida bay noqonaysaa markaas fataaba calaykum ama wayn ka toobad aqbalayo mar haddaad naftiina khiyaamayseen takhtaanuuna anfusakum naftiina aad khiyaamayseen e khiyaamadii ayada ahayd fataaba calaykum alla wayn ka toobad qala haddaad toobad keenteen oo isgarata inaad khaldanteen alla wayn ka toobad aqbalay wey wa cafaa waana cafiyey cankum wey xaggiinina waa iska keena cafiyey oo u socdaa leeyihi fal'aana haddeer weeye baashiruuhunna dumarkii u galmooda wey bimacnaa dee awel awelka islaamka waad ogtihiin markii hore waxay ahayd in qofku markii afurka la gaaro hadduu seexdo oo indhaha isgeliyo isagoon afurin ama asagoo hurdaba ay qoraxda ugu dhacdo waxaa weeye inuu afuro uma banaanayo soonku ku xiriirinayo soonku raashin uma banaanayo isna inu galmood uma banaanayo xoogaa culays baa ka yimid culays buu ka yimid kabacdi markay la qabsadeen maxaa la yidhaha tababarkii laga soo baxay <laughs> waa laga nasakay wuxuu kuri sheekhu maxaa la yidhahdaa xaruma calayhim waxaa muslimiinta laga xarimay weeye almubaasharatu inay haweenku u galmoodaan mubaasharatu nisa dumarka inay u galmoodaan ayaa laga xarimay wey uma ubiixa waa loo baneeyey lahum muslimiintu waa loo baneeyey dalika arrinta waa loo baneeyey dumarka u galmoodaan marka hore mamnuuc bay keen dumarka inay u galmoodaan inay maxaa la yidhaahdaa raashin cunaan mar hadday galmo qoraxdu u dhacdo oo u seexdo isagoon afurinin haweenay in u galmoodaan ma banaanayn inaan afuraan ma banaan raashin cun ma banaanayn marka xooga culaysa iyo kala kole marka xurima waa laga waa laga xarimay calayhim dusha cala almu'miniin muslimiin saxaabadii almubaasharatu inay waaa la yihahda raggu dumarkooda u galmoodaan uma ubiixa lahum daalika mubaasharadii galmadii waa loo baneeye wey wa qaala bacdu asxaabina annaga asxaabtanada waay markaa waan ujeedaa taxriimka ahayd inaysan dumarka u galmoon karin hadday sexdaan raashinka inaysan cuni karin taxriimka meesha inta laga saaray ibaaxa lagu bedelay wey fudayd baa lagu bedelay ibaaxa lagu bedelay wey wa qaala bacdu asxaabina annaga asxaabtanada qaybo ka mida ah waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana annasku tirtirid ma banaana ilaa maa huwa aqladu mid culus maxaa la in loo nasakho min almansuuqi kii la tirtiray mid ka culus in la keeno ma yeelayn shayga aan ku dhaqmaynoo haysanay inta la tirtiro oo fududaa mid culus booskiisi la dhigo ma yeelayna wadaada dheheen laa yajuusu nasku ilaa maa huwa aqladu min almansuuq oo bimacnaa mansuukhii baa fududaa naasikhio culusna waa la keenay wey sida ramadaanka haddan soo marayno oo kale wa huwa qowl ahluaahir buy ahluaahirka qowlka qaba daahiriyada ayaa warka qaba ahu daahiri iyo maxaa ibn xasm iyo ragga iyaga ayaa qabow wuxuu yiri sheekhu wahadaa khaطaun warkaa asagaa oo bacda asxaabina ay qabaan iyo daahiriyadu hadalkaa asaga waa khata saxna maaha limaada muxuu khata ku yahay lianna waaba la hayaabo soonkii oo fidye iska bixinayso kuu banaanayd oo fudaaba inta la nasakhay yaa soonkii oo waajiba lagu nasakhayo marka gacantaa baan ku hayna marka waxaan gacanta ku hayno waa akbaru daliil wey abar daliil marka warkaa iska daayo hada khaطw maxaa dhacay lanna anagu iyo muminiin iyo muslimiin haddaan nahay qad wajadnaa waan helnay weeye daalika kaas oo ah waxaa weeye nasqi maxaa la yihaahdaa isheeg mukhafaf wey kii fuda oo la nasakho ilal aqla loo nasakho waan haynaa buu ku yidhi fi sharci sharcigaan ku haynaa hawsha iyada sharcigaan ku haynaa marka falaa waja liinkaari in la inkiro wax wejiya mala weeye لأnna anagu qad wajadnaa dalika fi sharci waa helnay wey wa huwa waxaa weeye atakyiiru doorangelin weeye bayna الsowmi wاlfitri maxaa la yihah qofka la doorangeliyo ila اnxitaami waajibnimo ila nxitaami soon soonkii waajib noqdo maxaa la loo doorangeliyo kaa weeye asaga marka waaban haynaaba marka hore takyiir buu ahaa inaad afurto iyo inaad raashin iska bixiso kabacdi waxaa loo nasakhay weeye inaan lixtaam soomku inuu waajib noqdo laasim oo farad noqdo ayaa loo nasakhay marka waan hayna hawsha ayadaa weye marka waxbaa isku dhibina iska daayo wahuwa wuxuu yahay atakyiiru doorangeli wey bayna asom walfitri wey ilan inxitaami som soomka ina inxitaam noqdo waajib noqdo laasim noqdo marka waa la hayaa hawsha ayadaa waliannahu buu daliil kale waliannahu idaa jaasa hadduu banaa waliannahu amar iyo shacni idaa jaasa hadduu banaanaaday hadda wuxu dliil kaleo caqligu rabaa inu ku rajiyo ka waa dliil naqliyo ah kan koobaad dliil caqli iga dhigaysa buu kuyidhi wliannahu idaa jaaza hadduu bannaanaaday an yuujiba an yuujib allah wey manaa faacilka waa meesh ka axdan la soco an yuujib allahu alla hadday bannaan tahay inuu waajibiyo takliidan shay culus oo waajibaba marka horeba ibtidaa'anba inuu u keeno kaasoo lam yakun aan ahayn e soo ma bannaantahy horta bimacnaa marka hore annagoo iska joogno oo baraa'a isleya ku jirno oon takliifna saarnayn oo waajibna saarnayn ilaahay waajibaad inuu keeno soom keeno oo salaad keeno oo xaj keeno oo jihaad keeno horta ma bannaanta ma bannaano waa bannaan tahay taa dood kama qabno haye ka warrama marka shaygii horay waajibka noogu ahaa oo noo saarnaa haba fudulaadee inta asaga meesha laga saara mid kale xoogaa asaga kasii fudud maaa kasii culus tusaanaha asaga culaskiisu waxaa boqol kiiba lixdan buu ahaa mid asaga xoogaa ka culus oo boqol kiiba siddeetan in lagu bedelo maxaa diidayo sidaas sidaas waa caqligu waa inuu laasimiyo arrintiisu xulay culays baa markii hore jiray boqolkii lixdan buu ahaa mid asag meesha laga saaray lixdankii yaa mid siddeetana lagu bedela mid toddobaatana lagu bedela mid lixdan iyo shana lagu bedela maxaa marka dhibo jira wax dhiba ma jira buu ku leeyahay wliannahu idaa jaaza hadday bannaanaatay an yujiba an yujiba allahu alla hadduu bannaantay inuu waajiba taqliidan shay adag oo culus weeye oo lam yakun aan ahayn markii hore hadday bannaanaatay hee fala an yajuusa inuu bannaanaado an yansakha inuu nasakho waajiban shay waajib ahaa bimaa shayna ku nasakho huwa asaguba aqlada ka culus wey minhu asaga ka adag ayaa awlaa haboon buu shiraas ah, caqlibu ku laazimiyo ah, caqlibu ku laazimiyo wuxuu yidhi haddaad ogoshin marka horeba iyadoon waajib jirin oo xala dhalay aan nahay oo balaa'a sidii ay tahay oon wax waajibna saarnay ilaahay shareeco inuu keenay waajibaadna saaray axkaamna la saaray haddaad ogoshin hee waajib horay u sii jiray in inta meesha laga saaro mid xoogaa asaga ka culus la saaro taasaaba awlaabu taasaaba kasii awlaysan taasa kasii awlaysan lannahu idaa jaaza an yujiba an yujiba allahu taqliidan culays iyo adkaan weeye lam yakun aan ahayn weeye horay u jirinin falan yajuusa inuu banaanaado an yansakha inuu nasakho weeye alla inuu nasakho waajiban shay waajiba inuu nasakho bimaa shayna ku nasakho ku tirtiro huwa asaguba aqladu ka culus oo ka adag weeye minhu asaga ka adag awlaa saasaa awlaysan oo maxaa la yihahda kaba dhowey taasaaba ka dhowey marka shilaasi caqligud marka hadalkaa shilaas uu yihi waa sax weeye wax dhibana male shaygii maxaa la horay loo hayey shay oo fududaa shay ka culus in lagu nasakho wax dhiba male weeye waana shay la hayo sida soonkaba hadda sheekhu uu sheegay weeye hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alih waasxaabi ajmaciin